cabdifaaxow dabka laba gaari oo adi soomaali leeyihiin ayaa waxay jiireen si ula kac wareer ah gaari nooha ah baabuurtan raaxada loo yaqaano gaari nooha ay ku dhaceen mid kamida ah si ula kac buu u jiiray kii dambana isa sidiiba ugu leexday arrintaasi arrin aada iyo aada u foolxun bay ahayd sababtoo ah hadda ka hor nin la yidhaha saalax oo tagsiila oo iyay ku jiireen soonaha marka almukarama gaarigaas ninkaas uu saaraa uu watay wuu ku dhintay marka dhacdooyinkan jiritaanka nimankan ay baabuurta ay ku dhufanayaan aad bay usoo laaaaatay beriyahan intaada sii gudbin halkee ka dhacday dhacdadan caawa gaariga noohada ee la jiray dabka dabbay ka dhacday moodada marka almukarama maxaa khasaaro ka dhashay gaariga noohada markay jiireen Ehm, kadibna waxay horay usii jireen gaari gacmeed oo nin xamaaliya ah uu watay nasiib ahaan uu ka badbaaday ninkii gaari gacmeedka watay gaari gacmeedka bay ka jireen gaariga noohada isna ma dad baa ku dhintay mise faaruq ayuu ahaa ehm, nasiib wanaag gaariga noohada baakin buuba yaalay si toos ay u abaareen oo ay ugu leexdeen gaariga koowaad baa ku leexday dhinacay kaga dhacay oo ka burburiyey kii labaadna tii hore meeshuu maray ayuu maray oo uu ka riiray mataqaana wax naf oo wax ku noqda masi laakin gaariyaas unbaa si xun u burburay yaa loo haystaa marka arrintan wallahi niyow way iska caddahay arrinta ayada cidda loo haysta cidda dambigaa gashay wax muuqdo wey waa qorax soo baxaysoo kale waa ciidamada mataqaana afrikaanka waddanka jooga ma soo laabteen ciidamadaas mise horey bay usii socdeen horay usii ma istaagin ba socodka ay ku socdeen kabaysan saba istaagin aawey caligaab iyo traafikada qolyihii traafikada ee ka howlgelayo maka almukarama iyo waan falnaa caligaab iyo qolyo ka howlgala laakiin wax kale ama u aragnay iyagoo wax qabanayo ama wax soo celinayo ama dadka kale hagayo ama m inay wada un xirayaan ma waa wax qabanaya anagu ma aragno ka magaalada ahaan habeenka oo soconkeyda wadooyinka uma xiraan oo keliya iyo markii waxay jiraan wax kale kama hayn marka waxaad leedaha waa dad amisomta kaa markaataba waata waad ka eh, kahadli kartaa adiga laftikaaga wadciga meesha ka jirto eh, xaaladdu siday tahay siday maalin walba wax usoo bedelayaan shilalku siday u dhacayaan magaalada siday sii noqonayso eh, mataqaanaa xaaladda baabuurta magaalada wata xawliga lagu wada magaalada centerkeeda qalbiga magaalada hawlada lagu wado marka dhacdadii dhacdo aan laga daba hadayn cid hadlaysa aysan jirin mataqaana xitaa aysan wax xataa media ka hadlay aysan jirin mid ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho wadada maka almukarama ayaa kacsan iyadoo dadku ay si weyn u hadal hayaan tacadiga ay mar kale ciidamada shisheeyaha geysteen xilli ay sii muuqanayso dhibaatadii ay isbuucyo lasoo dhaafay halkaasi ka geysteen dowladda federaalka inkastoo ay ka hadasho umurahan isla markaana ciidamada shisheeye dhankooda ay soo saaraan warar ay ku marin habaabinayaan bulshada ayaa haddana waxaa horay war rasmi ah uu uga soo baxay taliska taraafikada ee dowladda federaalka ah waxaana ay sheegeen inaanay waxba ka qaban karin tacadiyada ay geysanayaan ciidamada shisheeyaha oo waxay xuseen in aan loo ogoleyn inay baaraan kiisaska ciidamada shisheeye dhibaatooyinka ay geystaan iyo dadka ay dul maraan intaba waa kan taliyaha taraafikada caligaab oo arrintaasi ka markhaati kacaya sharciyo badan ama khaladaad badan oo amisfal ay gashay iyo dadka ay baabuur marsiyeen iyo derbiye iyo waxyaabo ay jebiyeen oo badan ayaa jiray annaga haddaan taraafik ka nahay inaan inta goobta tagno shilka tagno aan cabirno dembigana cidda iska aan ku cadeyno kadibna aan warqad u saarno aan ayaga u dirno awooddayada heerkaas inkaas waxaa la rabaa si heer qaran ah in looga hadlo howlaha ay wadaan nimankan ciidamada baabuurta u wadaa way daraa berigi hore uga daraayeen hadda xoogaa waxaad moodaa intiina maalkiin haddana intusaa baabuur ayaa yaala soomaaliya iskalaa الأول هو بربري تظهر من كل أحمد فوز الجميع إيش بار لما يعلم داس كان عليه مش كان هذا لو قدم بيسي ما يبشي قدم بيروح بربري حتى مقصود وحلا يقبتي مجلال لكن عن آمن سنة كل دروس موكسة إيه جستوانا